بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب عشرة النساء وباب يهي لبقنك ضمرك عشرة عشرة ولا بقنك ضمرك iyo mucaamalada iyo qaab dhaqanka dhexmaraya rag iyo dumarka waa midda qur-aanka rabbi ku yidhi tabaaraka wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf yacni wanaag kula dhaqmo kula mucaamalooda can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lla alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi malcuunu weye mid la lacnaday man ruuxa ama man ninka ataa tegey imra'atahu haddii haweenaydiisa fii duburihaa xaggeeda dambe uga tegay ninka haweenaydiisa xagga dambe uga galmooday ama haweenay uun waa malcuun rawaa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyay wannasaa'iyu wallafdu lafdiguna lahu nasaa-i buu usugnaaday warijaalu xadiidka rijaaji raggiisuna waa hiqaatun buu yidhi xaafid laakiin ucilla waxaa lagu cileeyay xadiidka bilirsaali inuu mursal yahay irsaalkaasi wax ku cileeyey ma arkin uu xaafidku sheegay laakiin sanadka xadiidka waxaa ku jira nin la yidhaahdo alxaaris bnu makhlad oo aan la garanaynin xaalkiisa majhuululxaal waase xadiidku waa xasan lafdigaas lafdiga kaluuse kaga xoog badan yahay oo waa lafdiga odhanaya laa yanduru allahu ilaa rajulin jaamaca imra'atahu fii duburiha oo xadiidu abi hurayra ah xadiidka soo socday ibn cabbaas ma lafdigaasuu kaga xoog badan alla ma fiiriyo nin haweenaydiisa u galmooday xagga dambena uga galmooday xadiidkaas waxaa saxiixiyey alimaamu albuusiri buusiiri tirmidina wuu taxsiiniyey min xadiid ibni cabbaas oo kan soo socda waxaa saxiixiyey sidoo kale alimaam isxaaq ibnu rahwiya ibnu jaaruud ibnu xibbaan ibnu daqiiq ilciid sheekh albaanina wuu taxsiininaya marka lafdigan malcuunun man ata imra'atan fii duburiha wuxuu kaga xoog badan yahay lafdigaa kale laa yanduru lah laakiin labada lafdiba shaahid bay leeyihiin oo markhaati bay xadiis kale u markhaati kacayay leeyihiin labaduba waa sugan yihin وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا ينظر الله ألا مفيريه وإلنا حريسيتكم الضيه إلى رجل من حقس نكاسو أتا تغي أما أويمت رجلا نن نن أغتغي أو امرأة أما هويني أغتغي في دبورها حق هذا دم طيب رواه وري الترمذي الترمذي باوري والنسائي النسائي ووري وابن حبان wa ucilla waxaa lagu cileeyey bilwaqfi xadiidku inuu mawquuf yahay yacni inuu cabdullaahi bni cabaas ku eg yahay oo uusan nebiga gaadhsiisnayn oo marfuuc uusan ahayn ayaa lagu cileeyey wuxuu leeyahay tirmidi baa taxsiiniyey xadiidkan waa kan cabdullahi bni cabbaas alxaafid ibni xajarna fi talkhiis alxabiir wuxuu leeyahay eh, muxuu ahaayey huwa asax cindahum min almarfuuc buu leeyahay ah yaani mawquufka ayaa ka saxiixsan midka marfuuca ah talxiiska saasuu ku leeyahay oo wuxuu rajaxayaa inuu mawquuf yahay calaa cabdillaahi bni cabaas ayib xadiidka marka culimmada aan soo sheegnay way isku xoojinayaan xadiidka turuqdiisu inteeda badani dacfi kama madhna iyo cillad laakiin xadiidka turuq fara badan buu leeyahay iyo shawaahid markii laysu geeyana xadiidku saxiix buu ku noqonaya waa isxoojinaya macnaha culimada qaar ka mida waxay ku tageen hal xadiida inuusan baabkan kuba asixinba oo waxaa ka mida alimaamu albukhaari bazaar nasaa-i waxay ku tageen hal xadiido hal weji ku asixay kuma jiro ibni xajar laftiisa kutubtiisa qaar ka mida wuxuu u iishay baabkan hal xadiidoo ku asaxay inuusan jirinba oo xadiista inay wada daciif tahay ayuu kutubtiisa qaar ka mida xaafidku ayuu maray marka bacdu ahlicilmi baa waxay leeyihiin baabkan ku saabsan haweentu inuu inuu ninku haweentiisa xagga dambe uga galmoodo xadiid diidaya ma sugno oo axaadiistuna dhan way wada daciifinayaan culimmada aan soo sheegnay baa ka mid ah laakiin sida sawaabkii waxa weeye axaadiistu asaaniiddeeda cilabaha ku jirta iyo dacfi inteeda badane way is isxoojinaysaayo sidaasay saxiix ku noqonaysa marka axaadiistu waa suganta ayb sida axaadiistu ay ku tusayso oo inay xaaraam tahay dembi weynna uu yahay arrinkaa isaga ayaa waxaa qaba jamaahiiru ahli lcilmi salafan wa khalafan saxaabada taabiciinta ilaa a'immada badankood sidaasay mareen ayb waxaa laga wariyaa alimaamu shaafici caleyh ullah nin la yidhahdo moxamed ibnu alxakam ayaa wuxuu ka wariyey shaafici inuu yidhi lam yahbut fiihi xadiidun xillan walaa xurma hal xadiid kuma sugna baabkan mid xalaalaynaya iyo mid xaaraamaynaya toona waalqiyaasu alxalaal buuli qiyaaska marka la marana inuu xalaal yahay oo dee qiyaaska macnaha wuxuu ka wadaa shayga wax diida haddaan la haynin inuu xalaal yahay hadalkaa waxaa ka wariyey alimaamu shaafici nin la yidhaahdo maxamed ibnu alxakam waxaa radiyey ardaygii imaamu shaafici oo loo dhihi jiray alrabiic oo wuxuu yidhi kadaba ibnu lxakam buu yidhi maxamed ibnu lxakam been buu sheegay buuhi imaamkana waa ku been abuurtay buui maxaa yeelay lix kitaab oo kutubtiisa ka mid ah buu shaafici ku caddeeyey buuhi inuu xaaraam yahay marka xaggee buu ka keenay buu yihi shaafici waa xalaal waa xalaal buu yidhi shaafici xaggee buu ka keenay buu yidhi ibnu xakam buu radinayaa rabiic baa radinaya lix kutubta imaam shaafici kamid uu ku cadeeyay buri inuu xaraam yahay saasuu marka u radiyay laakiin alxaafid ibn xajar calayhi raxmatullahi fi talkhiis alxabiir wuxuu leeyahay maxamed ibn alxakam waa nin imaamoo iqa ah xikaayada uu shaafici ka wariyey in la yidhaahdo waa beenti oo daliil ahaan layska radeya ma dhexi kartuu leey waxaa dhici karaysa inuu ahaa madhab horeo imaamku lahaa oo uu ka noqday baa suroobi karaysuu leey marka sida fudud aimada looma looma beenin karo leh al-imam malik alayhi rahmatullah isagana qaar baa ka wariyey inuu dhihi jiray waa xalaal laakiin culimmada maalikiyadu badankood riwaayada maalik laga wariyay iyaguna way radiyeen wax ka sugan ma ahayn warka murtidiisu waxa weeye jamaahiiru ahli ilmi waxay qabaan inay xaraan tahay ahadiistaasina dalishanay tayib waxaan u tagi doonaa axaadiis kaleeto iyaduna xoojinaysa ayaan u tegi doonaa oo aayadda qur-aanka nisaa'ukum xarsun lakum fatuu xarsakum anna shi'tum tafsiirkeeda ayaa darsigeenna caawa ka mid ah, insha allah tacala xadiis macnaha ku imaan doonta macnaha marka waa xaaraan cala raajix waa xaaraam oo ma bannaana ruuxu hadduu ku dhacana dembi weyn buu galay waxaana laga fahmayaa laa yanduru allaahu ilayhi alla ma fiiriyo sababteeda dembi weyn uu waayo malcuun waa dambi weyn wahaakada alfaada xadiista ku imaanaysa waxay tilmaamaysaa inuu tahay kabiira min kabaa'ir dhunuub saas way macna illooyin badan iyo asbaab badan baa jiro loo diiday oo ay culimadu sheegaan laakiin soomaalidu qaar baa waxay rumaysan yihiin arrintu faaxisho fool haba ahaato laakiin qaar baa waxay rumaysan yihiin caamada inay ta iyo kutub inay ku arkeen qaar baa waxay yidhaahdaan haddii uu ninku dhaqanka noocaasa sameeyo haweentu way ka furantaa su-aalo badan baa yaa ku yimaada sidaas wax dhahaya way furmaysaa ma arkin laakiin ninku xaaraan unbuu galay dembi weyn ayuu galay oo u baahan yahay inuu ka toobad keeno haweentuna inay ninkeeda ku ateecdo oy ka yeesho iyaduna waa xaaraan waa inay ku diido liannahu laa taacata limakhluuq fii macsiyati alkhaaliq waaye ninku wixii lagu ateeci waa wixii shareecada waafaqsan oo aan diintu diidin laakiin waxyaabahan oo kale laga yeeli maayo وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كورن قال نبي انه يري من كان روحي هذا يؤمن مذ رميسا بالله الا يا واليوم الاخر يا مالنت اخر فلا يؤذي مدبه جاره درسكيس مدبه يؤذي هدي يأذى الدنبل الصغوة مركز oo waxay noqonaysaa ma dhibo markaana nahyi baa laga wadaa waa khabarun bimacna nahyi waay haddii e- ya ayna oolinoo falaa yu'di ay tahayna laadu markaa waa nahiyo oo markaa waxay noqonaysaa falaa yu'di yuusan dhibin jaarahu dariskiisa oo markaasi de waxa weye waa yani e, nahyi sariixa wey markaas wastawsuu dardaarma binnisaa'i dumarka u dardaarma khayran wanaag dumarka wanaag u sheega wanaagna kula dhaqma maxaa yeelay fa innahunna iyaga khuliqna waa la abuuray min dilcin feed baa laga abuuray nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam feedhiisaa laga abuuray waata qur-aanku tilmaamayo wa khalaqa minha zawjaha ataquu ah, rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida waa aadam wa khalaqa minha ay min annafsi zawjaha oo xawa ah saasaa laga wada marka marka si guud qur-aanku wuxuu u sheegay in xaawo laga in xaawo laga abuuray xagga aadam laakiin xubinka laga abuuray xadiisa cadays oo in feedha aadan laga abuuray macna fa innahunna dumarkii khuliqna waa la abuuray asalkoodii baa laga waraa oo xaawo ahe khuliqna waa la abuuray min dilcin feedh baa laga abuuray wa ina acwaja shay-in shay ugu qalooc badan oo fi oo fi dilaci yacni feedhaha ah aclaahu ka ugu sarreeya waa feedhaha dhexdooda midka ugu qallooc badan ka ugu sarreeya waa ayib yani feedh calaanta feedha la yidhahdo waa feedhaan feedh calaanta la yidhahdo feedhaha ugu sarreysa ayadaa ugu qalloocan oo feedhba feedhay ka koraysa waa ka qalloocanta ayib taasaana ugu qallooc badan fa in dahabta haddaad damacdo tuqiimuhu inaad toosiso kasartahu waad jebinaysaa reer qalloocba u dhalato saa ilaahay ku abuuray intaad soo qabato haddaad isku daydo inaad toostoosiso ma kuu toosayso sooma waa uun jabi marka dambe saa markaad tidhaahdo toos tidhahdo way kala jabi ayib wa in taragtahu haddaad ka tagto sidaa isaga daysana lam yazal kama zuulayo acwaja inuu yahay mid qalloocsan haddaad faraha ka qaado sidii loo abuuray isaga daysana dee waa uun qalloocaye oo qallooca iska dayn maayo qallooc ka zuuli maayo fastawsuu mar hadday arrintu sidaa tahay fastawsuu dardaarma binnisaa'i dumarka khayran khayr u dardaarma muttafaqun caleyh marka wanaag iyo sabir iyo dulqaad iyo dhaqan wanaagsan iyo kula noolaada sidaa wey macnaha wallafdu lafdigu lilbukhaariyi bukhaari buu u sugnaaday walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fain istamtacta wuxuu ahaa ina almar'ata khuliqat min dilcin lan tastaqiima laka calaa ariiqa haweenayda waxaa laga abuuray feed jidna kuugu toosnaan mayso dariiqo iyo jid kuugu toosi mayso fa in istamtacta haddaad ku raaxaysato bihaa iyada istamtacta waad ku raaxaysan bihaa iyadii baad ku raaxaysan walxaal bihaa iyada ay ku sugan yahay ciwajun qalooc haddaad sidaa ku haysato ood ku manaafacaadsatana waxaad manaafacaadsanuun iyadoo ceedii leh soma in dahabta haddaad damacdo dahabta bimacnaa qasadta waay haddaad u qasadoo damacdo tuqiimuhaa inaad toosisana kasartahaa waad jebinaysaa wa kasruhaa jebinteeduna talaaquhaa furiddeeda waay haddaad toosnaan ka raadiso iyo jidkaad rabtay saad rabto inaadan ka waayin iyo waxaad isku ogeydeen inaad ugu timaado iyo u xaba yaraata isdabamara inaadan ku arkin naagla-aanubaa kugu dhec wey macnaha habay yaraatee heli maysa mid ka bood oo tu kale ku bood oo tu kale ku bood oo dima heli dima jirte ah, ma ku soo baxaysid marka islu goynine u sabir way macna dhaqan wanaagsan hadal wanaagsan mucaamalo wanaagsan u dulqaadasho u sabir waano dardaaran sidaa uu ku dhaqo way macna sida uu ku dhaqo macnaha way macna nabigu sallallahu alayhi wasallam baraarujinay tayib axmed iyo muslim waxay soo saareen min xadiid abi hurayra inuu nebigu yuri sal lla lay slam laa yafrak mu'minun mu'minah mu'min haweenay mu'minada uu qabo yuusan nicin maxaa yeelay in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara haweentaada aada qabto haddaad akhlaaq iyo dhaqan iyo dabeecad ku karaahaysato mid kaloo ku qancisood raalli ku noqotaad ka heli sooma haddaad dabeecad ku nacdo tu kaloo fiican bay leedahay mid hadday haday ku dhibto kaloo wanaagsan bay leedahay oo ku qanacdo wahaakada marka wixii dhanka xun un ha ka fiirinine walaagna waa jiraay wixii isku cilcosho waay ah, il un xumaanta aragta ha yeelan wanaagana garab dhig dhanka wanaag baa jira wanaag baa jira dabacad wanaag baa jira akhlaaq wanaagsan baa jirta diin baa jirta mucaamalo wanaagsan baa jirta haddana dhinacana waxoogaa dulduleel iyo dee waa iska jira adiga marka wixii waa isla socdaane dhankan markaad fiiriso dhibsato dhanka kale fiiri waad u bogiyey sidaas way daawad rasuulku sallallahu alayhi wasallam tilmaamay xadiiskaas muslim iyo ahmed baa soo saaray ahmed iyo tirmidhi waxay soo saareen min xadiis abi hurayra sidoo kale inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam khiyarukum khiyarukum linisaa'ihim ah khiyarukum khiyaruhum linisaa'i khiyarukum linisaa'ihim yani akhiyartinu waa kuwa dumarkooda akhyaarta u ah ninba ninku haweenka uga akhiyarsan buu dadka ka akhiyarsan saas darad ba tirmid uu soo saaray min xadiis Aisha inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ka idinku khayr badan waa ka reerkiisa ugu khayr badan anigaana dhamaantiin idin khayr badan reerkiisa ehelka xagoon tayib hadi sahih waa marka waxa macnaha la isoo oo yani xadiistaasi tilmaamaysa dabeecadda dumarka layna baraya saas macnaha waa kii Soomaalida aad bay u taqaanayo bitajriba waa kuwa kuma maaha muxuu ahay ama u sabir ama he ama ka sabir saas wey maana nafsu shay wa ama u sabir ama ka sabir haddaadan u sabrin dee banaanka iska joogo doobnimadaada isaga noolo waayo sooma waxaa kaloo yidhahdaan ninayna ka ilmaysiinin kama ilmo dhalo ya ninayna ka ilmaysiinin kama ilmo dhalo ogow waa raggii hore ogow ragga dambe ma ah waxoogaa hadduu laba goorba waxoogaa isku aadan waayo naaka gurigiinni aad dhahaya maaha laakiin waa raggii hore dhaqanka dumarka yaqaano wey macana marka taasuu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi guryaha sabirkaasaa lagu dhaqaa sabirkaas iyo adkaysiga iyo dulqaadka ayaa lagu dhaqaa iyo inaad markay madaarta iyo dhibaatada kuu muuqato masaalixda iyo wanaagga iyo manaaficda aad ku qabtana inaad fiiriso ilmihii gurigii deganaanshihii wanaag wanaag badan baa jira macana wahaakada وعن جابر رضي الله عنه قال وحول كنا وحن هين يعني دمر وحا ugu khayr badnaa kuwii nabigu qabay sallallahu alayhi wasallam ugu diin badnaa dumarkii nabigu qabay sallallahu alayhi wasallam dhaqankoodii hadaad fiirisaan iyo dabeecadda marmar ka soo fuli jirtay nabiga kula dhaqmayaan sallallahu alayhi wasallam dumar waad garan nabiga dhaqanku kula dhaqmi jiray hadaad fiirisana waad fahmi sida loola dhaqmo tayib laakiin haddii maskaxdaada ku jirto malaa'ig baad macnaha la kulmaysaa khod marka hore oo fikradda meesha ku tagto wax badan baa ka hor imaanay وعن جابر رضي الله عنه قال وحده كنا وحن هين مع النبي نبي قال جيرنكي صلى الله عليه وسلم في غزوة دولان دحدي دولان بان كو دحجرنا نبي نبي دولان بان راعي وي فلما قدمنا مركان سو غلي المدينه مغالده مدينه مغالده غدهيدا ما ايمانين دوليدكيدا ama korkeeda way ذهبنا وان قصدني لندخل الى قلبان قصدني waxaan damacnay inaan ayib faqaala nabigu wuxu uhi sal ly slam amhiluu u kaadsada tartiibsada xataa tadkhuluu ilaa aad ka gashaan laynan hamaynimo caawaynu gelaynaaye magaalada korkeeda ina dejiya ayib yacni wuxuu ka wadaa cishaaan amin cishahaynu geli doonaa leylan taasuu sii fasiraya yacni wuxuu ka wadaa leylanta cishaaan likay tamtashita hadalkii nebigu wuxuu isugu xidhan yahay amhiluu suga xataa tadkhuluu ilaa aad ka gashaan leylan habeennimo maxaa habeennimo loogu dibdhigayaa likay tamtashita si ay u shallaysato u firato ashacisatu midii basaasowday haweentii timuhu ka basaasoobeen ee muddaba aan shalli iyo saliid iyo waxba tahabsiinin ha isdiyaariso ha shallaysato waay watastaxidda walikay tastaxidda si ay timaha hoose u xiirato almugiibatu tii laga maqnaa tastaxidda ay tastacmil alxadiida waay si ay birta u isticmaasho birtad birtuna waxa waa birta timaha hoose lagu gooyo waa ah waaga mindi yar bay ku goyn jireen hada laakiin sakiin iyo qalab kale iyo wax kale leeyahay adu waa bir nooc birta kamid المغيبنا وحوي وهوينت laga maqan yahay oo ninkeedu ka maqan yahay muttafaqun alayhi bukhari muslim waa soo saaray وفي روايه روايه kala dhexdeeda waxa ku sugan oo lil bukhari bukhari u idaa goortii ataala uu dheereeyo axadukum midkiin alghaybata maqnaanshaha oo uu muddo maqnaado safar aado falaa yatruq yuusan guuraynin oo guuro ugu imaanin ahlow reerkiisa leylan habeennimo yuusan soo guura bahallaynin oo habeennimo yuusan guriga soo gelin isagoon laga warhaynin ayib xadiidu jaabir wuxuu inoo faa'iideyn aadaabta guryaha iyo dhaqanka waxaa ka mid a ah ruuxu hadduu safar jiro inuusan reerka habeennimo u imaanin si kadana ugu imaanin isagoon laga warhaynin saas way macnaha ayib xadiidka jaabir wuxuu inoo sheegay riwaayadiisa hore haddii reerku uu kaa warhayo inaad imaanayso oo waad la soo xidhiidhay waad u soo sheegtay caawa inaad soo gelaysa waa la ogyahay habeennimo markaa waad imaan kartaa waad soo geli kartaa leanna waa loo waa lagu diyaar garoobay sooma waana middaas xadiidka lafdigiisa hore ku suganoo magaalada korkeeday degeen saxaabada iyo nebigu sal lla lay waslam markaa telefoon ma jiro taarna ma jiro isgaadhsiin saasa ma jirto magaalada korkeeday degeen magaaladii haddii la kor yimidna tadallugtii baa magaalada sheegayo waxaa la dhihi raggii waa soo dhawaadeenoo caaway soo galahayaan dumarkii warkii baa soo gaadhaya maalinkaasay marka isdiyaarinayaanoo habeenkii baa la soo galaya waxaa laga qaadan marka hadday ka warhayaan habeenkii waa lasoo geli karaa lafdigan dambe ee idaa ataala axadukum algaybatana waxaa laga qaadan haddaan lagaa warhaynin habeen ha soo gelin saas maana marka nahyiga habeenku wuxuu ku xidhan yahay haddaan lagaa warhaynin haddii lagaa warhayo nahyigu markaa meesha waa ka baxaya waa bannaanaanaysa lafdiga horaana ku tusaya macna ayib muslim wuxuu soo saaray min xadiidi jaabir oo uu yidhi nebigu sal lla alay wasalam nahaa nabiyullah an yatruqa arajulu ahlahu ninku reerkiisa inuu habeennimo usoo galo habeennimo kusoo guureeyo nebigu waa reebay sal lla alay slam cilladu maxay tahay xadiiskanaa sheegayo lianlaa yatakhawanahum aw yatluba caharaatihim si uusan khayaano uga raadinin ah, waxaad ugu soo dhuumanaysaa oo adoon soo ogeysiinin si kada aad usoo soo gelaysaa takhawun ay lkhiyaana waay waxaad raadinaysaa in lagu khayaamay oo jaanis baad ka raadinaysaa dad waxaa jira moogta sidoodoo waswaas qaba oo jiro uu marmarka qaarkood ku noqdo oo kalsoonidu ka lunto oo islehba haddiiba gurigaaga aad ka dhaqaaqdo waa laguu soo dabamaraa soma soma oo markuu guriga soo galo meelaha fiirfiirin oo raadad iyo wax ururin oo kadeedan baa jira marka si kada abuu reerka ugu imaanaya wuxuu isleeyahay bal inay ku khayaameen aada ku qabatid ah, lianlaa yatakawanu aw yatluba casaraatihim ama simbiri raxadooduu raadinayaa khalad ay galeen waxoogaa muxuu ahaaye ilduuf ah oo reerku ku jiro yuu rabaa inuu kada ugu qabto ah, marka waa nin xumaan doon ah wa tala diidan yahay taa iyadaa wey marka asalku waxa weeyaan ruuxa muslimka ah ama rag ahaad ama dumar ha ahadee asal waxa waa inuu bariya inuu dhowrsoon yahay baana asal u ah waana midda la diiday in loo tuhmo soo ma tuhmadaa marka lama ogola wixii cad ee bannaanka iskeena mooyaane tuhmo iyo malamalo iyo wax laguma qaado ama inaad ka raadiso khalad ay galeen oo berri aad ku qabsato macnaha riwaayada muslim baa macnaha sheegaysa macnaha waxaan soo sheegnay in haddii lagaa warhayo aada habeennimo imaan karto haddii aan lagaa warhayninse aan la ogolayn waxaa jira ibnu khusayma fii saxiixii wuxuu ku keenay xadiid cabdullahi bni cumar uu ka warinayo wuxuu leeyahay nebiga sal lay wasalam wuxuu ka yimid duulaan ah, markaasaa wuxu uhi laa tatruqu nnisaa ah, dumarka habeennimo ha u tegina wa arsala man yu'dinu annaasa anahum qaadimuun magaaladiibuu wuxuu u diray dad ogeysiiya inay iimaanayaan oo soo galayaan ah, marka ogeysiiskaas hadduu kaa horeeyo dhib male adoo waraaq soo dir ama telefoon soo dir oo ku shawkani shawkani alayhi rahmatullah wuxuu leeyahay xikmadda loo diiday iyo faa'iidada loo diiday in habeennimo guryaha si kada ah lagu yimaado wuxuu leeyahay waxa way xikmaddu inuu reerkiisa ugu yimaadaa dhici karaysa in reerku waa reer laga maqnaa xaalad uusan waxoogaa uusan ku farxin inuu reerka ugu yimaada laga yaabo oo isnadiifin la'aan iyo isqurxintii haweenta laga rabay iyo inuu yani haweentii oo aan diyaargaroobin inuu ka kor yimaado kadibna sidaa qalbigiisu labada qalbi ku kala boodaan meeshaana reerkii inuu kala tagaba ay sabab u noqoto ma ila nin reerkiisii ka maqnaa wuxuu doonayaa inuu xaalad wanaagsan ugu yimaado sooma xaalad wanaagsan inaad ugu timaado haweenka marka laga maqan yahay caadi weeye oo muxuu ahaayey wax fara badan bay iska daayaan marka lala joogo ama ninku imaanayana isdiyaarin baa jirta isdiyaarinta ha lagu diyaar garoobo marka xikmad weyn baa ku jirto haddii la waayo waxaa dhici karaysa inay timaado wuxuun ishu inay qabato ama xaalad uu la kulmo keeni karta inuu reer ku kala tago sooma taasaa marka laga taxadaraya وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إن شر الناس ضدك روح أغشر بدن cinda allahi ilaahay agtiisa manzilatan xagga booska iyo manzilada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo alrajulu ninku ninka weeye ninkaasoo yufdii u tegaya ama gaadhaya oo u galmoonaya ila mra'atihi xaaskiisa wa tufdii iyaduna ay gaadhaysa ilayhi isaga ay gaadhayso u galmoonayso nin iyo xaaskiiyo isu galmoonayo isgaadhaya jidhkooda uma kadibna yanshuru faafinaya oo baahinaya siraha sirteedii baahinaya dadka waxaa ugu shar badan maalinta qiyaamada xagga manzilo ahaan alla agtiisa nin reerkiisa u tegaya iyaduna ay u tegayso isgaadhayaan oy danta kala gudanayaan kadibna sirtii gogosha faafinahayoo bannaan kaga sheekaynaya shirkii gogosha iyo reerkii waxay wuxuu kala kulmay iyo say isu arkeen iyo hawlihii khaaskay gogosha buu kaga sheekeynayaa muxuu ahay golayaasha iyo meelaha fadhiyada buu kaga sheekeynaya saas macna akhrajahu muslim baa wariya xadiidka isaga xadiidku fi saxiix muslim haba ku yaalee sanadkiisa dacfi baa ku jira ayib maxaa yeelay waxaa ku jira in la yidhaahdo cumar ibni xamzata alcumari cumar ibni xamzata alcumari oo daciifa baa ku jira saas daraaddeed baa alimaamu dahabi fii miisaan اlictidaal wuxuu leeyahay cumar ibni xamzat alcumari tarjamadiisa markuu ka hadlayay xadiidkan uu keenay markaasu wuxuu yidhi hada mima stunkira licumar axaadiista cumar lagu inkiray buu ka mid yahay xadiiskan kadibna wuxuu sheegay ninkaa inay daciifiyeen ibnu maciin iyo nasaa iyo axmed inay daciifiyeen ninkaa isaga ibn xajarna sidoo kale taqriibku ku daciifinaya oo wuxuu leeyahay ninkaasi waa nin daciifa saas daraaddeed baa sheekh albani caleyh raxmatullah kitaabkiisa aadaabu zafaafka wuxuu ku leeyahay lam ajid xata alaan maa ashuddu bihi caduda hada alxadiid ilaa iyo hadda ma helin buu yidhi wax aan ku xoojiyo xadiidkan cududiisa yacni xadiis kaloo markhaati oon ku xoojiyo oo uu cilladaa kaga baxo ma hayuu leeyahay ilaa iyo hadda ayb xadiidku marka waxay u badan tahay walow fii saxiixi muslimba haba ku yaallee dacfigaasaa ku jira ninkaasaa ku jira oo daciif ah laakiin culimmada ka jawaaba cillada noocaasa waxay yidhaahdaan axaadiista sanadkooda nin daciifa laga helo oo bukhaari ku jira ama muslim laga yaabo in laga helo waxay ka mid yihiin axaadiista labada imaam ay ka doorteen oy ka xusheen axaadiistii ninkaa daciifkii uu lahaa yacni intay ka xusheen baa waxay arkeen inuu xadiiskani sugan yahay sidaasaa markayay kitaabkooda ku geliyeen ilaan asalku waa inaysan kitaabkooda gelin muslim iyo bukhaari xadiis daciifa ah inayna gelinin baa asal sooma marka see u geliyey xadiiska ninkan daciifkii ku jira waxaa dhici karta axaadiistiisii inuu ka doorto kala baxay oo markaasi u arkay inuu saxiix yahay maana adiidka xadiidka dacfi baa ku jira muxuu faa wuxuu faa sirta guriga iyo gogosha sirteeda in la faafiyo inay xaaraam tahay xadiidkani xataa hadduu daciif noqdo axaadiis kalaa ku tusaya macnaha isaga waxaa ka mid a ah maalan xadiidu asma binti abi bakrin sidiiq radia allahu tacaala canhuma waxay waxay ahayd waxay tidhi nebiga sal lay aslam ayaa la joogay rag iyo dumar badanna meeshay fadhiyaan oo nebigay ag fadhiyaan sal lay aslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam lacalla rajulun yaquulu maa yafcalu biahlihi ma dhici kartaa nin inuu sheego wixii reerkiisa uu ku sameeyey mase dhici kartaa haweenay inay ku sheekayso waxay ninkeeda isla sameeyeen fa aramma alqawmu bay tiri su-aashaa markuu nebigu usoo jeediyey dadkii waa wada aamuseen haa wax yidhahda ma jiro waa laga aamusay aniga asmaa ah marka waxaan idhi bay tidhi اي والله يا rasuul allah انهن layaqulna يقولن وانهم لا يفعلون اجل ويبعنا اي نعم ها رسول الله يو رغنا way sheegaan waxaa dumarkooda dhex dhexmare gogosha ku dhex mara dumarkuna way sameeyaan oo iyaguna sidoo kale way ka sheekeeyaan hadaan la weydiisay arintu waa sax markaas nabigu xuri sallallahu slam wasallam fala ha hayeelina dalika سميننا shayطaani laqiya shayطaanatan الشيطان طariiqin شيطانة في yanduruun taasi waxay la mid tahay buu يتعبوري shayطaan naag shayطaanada la kulmay oo dariiq ku qabsaday oo dadkii oo dhan oo wada fiiranaya jidka kaga xaja gutay nin reerkiisa gogoshay waxay uu kula kulmay kaga sheekaynahay laba shaydaanoo jid isku fuulay dadkii oo dhan la wada daawanahayaan oo kaleeto weeyaan bu rasulku sal alay waslam xadiidkaasi marka waa xadiid axmed uu soo saaray iyo keyrkiiba sanadkiisana dacfi baa ku jira laakiin shaahid buu leeyahy axmed iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi abi hurayra isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin xadiidku waa isxoojinayaa kan dambe way macnaha duruq buu leeyahay xoojinaya iyo shawaahid marka waa xaaraam waxay ku tusaysaa inay xaaraam tahay edabdarrana ay tahay sirta gogosha iyo guriga u qarsoon in banaanka lagaga sheekeeyo oo yaani golayaasha iyo ama si khaas ah dadka aad ugu sheegto saas allahuma intii inay inayun xaaje ama daruura timaado oo markaa laga maarmi waayo dacwo iyo sheegasho iyo wax saas oo kala ah mooyee oo dee hadday meesha dacwa timaado la wax laysku haystana ayba gogosha xaqeedii tahay markaa waa la sheegi karaa soo ma waa kaan soo marnay waa kaan soo marnay inama inama mithlahu inama inama alladhi mithlahu hadithki muxuu abd arrahman ibn caf gabadhii maxay ahayd imra'atu rifa'at alquradi ah yani wuxuu ahay mithlu mithlu hudbati thawb samayn ah rasuul ilaahu ninku waxa meesha kuma hayo mara mara farqeed waxa kale meesha ku haya yani ma imaday waayo sawaba marka waa sheegasho way maxkamad markii la joogo la dacwoonayo oo xuquuqda laga dacwoonayo wax badan baa la sheegay oo xuquuqda waa la sheegan laakiin haddii aynan duruuf keenaysa jirin inaad isaga sheekayso macno la-aan taas way midda xaaraamta markaas ayib وعن حكيم بن معاوية عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه نسخة إذا آد بي أبضانتهي نسخة سنة حديث كذا وحسن بيقبان علماء المحدثين تقاركون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده ساسي معنا رضي الله عنه قال وحولي qultu waxaan idhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayo maa xaqu zawji axadina midkaya xaaskiisu xaqeedu muxuu yahay calayhi korkiisa ay ku leedahay ah, midkana xaaskiisu xaqay leedahay oy korkiisa ku leedahay muxuu yahay xaqaas qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam tucimuhaa waad quudin idaa goortii akalta aada wax cunayso markaad cunto cunayso dee iyadun ha cunto wa taksuuhaa waad marashayn oo waad arad bixin idaa goortii iktasayta aad adigu arad baxdo markaad marashaysatood maryo ood mara xidhatana ayaduna waa inay maradii xidhato markaad arad baxdo waa inay arad baxdo walaa tadribha garaacin alwajha wejiga ha ka garaaci haddii laga maarmi waayo garaacisna wejiga ka ilaali walaa tuqabbix ha yani weji xumayn ha ku habaarin qabbaxak illaahu hadhih allaha ku xumeeyo ah allah ku xumeeyo ama qabbaha allahu wajhaki wajigaaga allah haleeyo ha ku dhig saas way macna hagu hagu habaan xumeyn ha ku habaan wala tahjur hakaha jirin illa fil bayti guriga dhexdiisa mooye ha ka tagin haddaad isku dhacdaan ood u cadhootana guriga dhexdiisa uun mooyaane bannaanka ha uga bixinoo cadhadu yayna bannaanka kula aadi waay rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda waannasaa-iyu wabnu maajah وعلق وحو تعليقي البخاري بخاري بعده حديث قارك تعليق وحوي وكان إن بدن صور شيقنايو إن أو سنة كقيت السوحك مؤلف ككتاب كإسكاله بخاري مسلم أبو داود يعني حقي سنة كرق السوحي يقول شريا يلا شريا مركزات نحذا أما آخر كالروح أقدم بأيوك بالله sanadku marka xagga hore uu ka go'ay bukhaari marka wuu tacliiqiyey oo wuxuu taqliiqaysa dambo muxuu ahaaye walaa tahjur illa fi lbeyt walaa tahjur illa fi lbeyti bacdigaasi bukhaari wuxuu keenay isagoo mucallaqo sanadka qeybtiisa hore u jaray ayb wasaxaxahu xadiidka waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey walxaakimu iyo xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani xadiidku marka waa xadiis sugan waay wakadalika ragga saxiixiyey waxaa ka mid a fi lcilal alimaam daara qutbi caleyh raxmat isaguna fii cilalihi buu xadiidka ku saxiixiyey xadiidku waa xadiis sugan waay wuxuuna tilmaamayaa xaqa ay dumarku raggooda ku leeyihiin midda koowaad waxaa la yidhi markaad cuntaynayso ha kula cuntayso diil iyo nafaqay ku leedahay waay maxalu itifaaq waay waa la isla ogolyahay khilaaf kama jiro inay haweenka xuquuqdeeda ka mid tahay ninka ay ku leedahay masruuf ay ku leedahay wa taksuuha idaktasayta iyaduna waa marashadii waay kadalika iyaduna waa la isla ogolyahay haweentu ninka qaba inay marasho ku leedo xuquuqdeeda ay ka mid tahay xaddee waayo xad go-an oo nusuusta ku soo aroortay oo biil intaa ha loo siiyo maryan noocaasa ha loo gado guri noocaasa ha la dejiyo xad go-anoo noocaasa ma jirto saas daraaddeed baa waxay yidhahdaan culimmadu wixii nas ku yimaada oo aan la xadidin taxdiidkiisa waxaa loo celinayaa curfiga caadada iyo curfiga markaa ka jirta meesha baa loo celinaya xikmadda ku jirta shaaricu inuu arrintaa ilaaqana wax dabdismi karma ma ah wax dabdismi kara haddii la yidhahdo waqtigii nusuustu degaysay ha la siiyo haweentii muxuu ahaayey intaasoo dirham ama intaasoo diinaar noloshii baa isbedelaysa soo saas maa mujtamacaadkii baa isbedelaya ta nooc sidaas daraaddeed baa waxaa lagu xidhay kolba curfiga iyo caadada waana meesha ay ka shaqa gasho qaacidada la yidhaahdo alcaadatu muxakama ah, caadadu waa mid laga xakim dhigano ayadaa la mari wax kastoo nas lahayno u baahan aan dabdigiisu soo aroorin waayo marka waxaa la fiirinayaa meeshaa la joogo iyo waktigaa la joogo iyo ninka duruuftiisa mujtamaca nolol ahaan xaggee buu kaga jiraa ninka taajirkii xoolaha badan haweentiisu gurigay degayso iyo biilkay qaadanayso iyo masruufka iyo marashada way ka gedisan tahay ninka dhexdhexaadka ah. ninka dhexdhexaadkiina reerkiisu waa ka gedisan yahay midka hoosee tabarta daran nin walba adiga tabartii bay qodaxi ugu tagtaa waay saas nin walba inta tabartiisa iyo qiyaastiisa dadka isaga lamidkaa lagu jaangoynaya taajirka milyaneerka markii la yidhaha reerkiisa ha loo jaangooyo biilkay qaadan lahayd xaq u yeelan lahayd kuwa isaga la midkaabaa la fiirin reerahooda maxay siiyaan nin walba mid mid qolaal la qayr ah sooma nin walba qolaal la qayra ah, qolada la qayrkaabaa lagu jaangooynaya sidaasaa marka qiyaastaasaa looga tegayo halkaasaa lagu salaynaya macnaa miisaanku taas waa xuquuqda waxaa ka mid ah walaa tadrib alwajha wejiga ha ka garaac darbiga asal ahaantiisa garaacisku waa mas'alo ta'diib oo qur-aankaa sheegay wadribuuhunna soomaya ah, wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna darbiga iyo garaacistu waa nooc edbin ah waana la ogolyahay waana u tegi doonaa qaar ka mid a ah. iyo dawaabidda ay leedahay sharcan laakiin garaacistii ayaa waxaan la ogolayn goorta loo baahdo oo shareecadu ogolaato wejigaan la ogolayn marnaba in laga garaaco walaa tadribi lwajha waxaran walaa gacantaada walaa shay kale toona wejiga kama gaadhsiin kari walaa tuqabixi waxaa laga wadaa xumaan ha ku habaarin qabaxak illaahu iyo allaha ku cadaabe iyo meel xun alla kaa rid iyo ha habaarin habaarin waa reerkaagii haddii aad wax dhibsato u ducee aslaxak illaahu dheh ah, hadaaki illaah allaha ku hanuuniyo allaha ku hagaajiyo saas dheh laakin qabaxak illaah maya صحدي حميني ولا تهجر الا في البيت غريغا ميل الله كغا هاجرين غريغا ميل الله كغا هاجرين ايضنا wax weeyaan haday laga maarmi waayo inaad ka haajirto ayaduna waa اسلوب kamida min asalib tadiib ka kamida haweenadu hadii ninkeeda ku naashiisoodoo la kari waayo asalibta la maray kamida fa'iduhunna bal marka hore waaniyo u caqli celiyo wax u sheega haday kuwaan toomi weydana wahjuruhunna tilaabada xigta ka haajira waa laakiin xaggee ma gurigaa laga carari hoteelaa la karaysana maya wahjuruuhunna filmadaajic baa layidhi meelaha la seexdo uun kaga taga jiifka uga tago qolka la seexo ama sariirtaad ku seexanaysay intaad ku seexanayseen intaad uga kacdo firaashka dhulkayaa la iska seexo madaajicdu waa meesha la seexo meesha uga taga laakiin guriga banaankiisa inaad u cararto walaa tahjuru ila fi lbeyt waay ah aayadduna waa caddayso waxay tidhi fi lmadaajic naska xadiidkuna wuxuu ihi walaa tahjur ila fi lbeyt haddaad ka hijroonayso guriga meelaan hay kaga hijroon xuquuqdeeday ka mid taha macnaha ayib waxaase jira xadiidkii saxiixayn ku sugan nabiga sal lla lay waslam haweenkiisa markuu ka dhaartay qisadii dheeraydee ku timid waxaa sugan inuu dumarkiisa ka hijrooday oo guryaha uga tegey oo kun sare oo meel gooniya ku yaalay nebigu iska degay sal lla lay waslam intii waqtigu ka dhammaaday marka waxay yidhaahdaan waxay ku xidhan tahay kolba maslaxada maslaxada xaalad uun inay timaado mooye asalku waa inaasan guriga aadan uga hijroonin wa ayib marmar bay imaan kartaa oo ninku ama hijradii guriga dhexdiisa ahayd baaba waxba qaban weyday waxba tari weyday haweentii soo loocin weyday darbigii iyo garaacistii waxba tari weyday haddii maslaxa ay ku imaanaysaa inuu bannaanka u baxaayay nabigaa sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inkastoo culimmadu ay aaraa badan ka qabaan mar mar waxaa dhici karaysaba inay haweentu ay dilaa tahayba oyba khatar tahay oo ninkuba lafihiisa u baqo ma jiraan nagaha soomaalidu khaasatan wayba leeyihiin qaar baaba ragga dili oo toorri ku dhufan oo biyo u kullaysan oo muxuu ahaay balaayaaba ka dhici soomaha marka ninku lafihiisa hadduu u baqo dee wuu carari taas taa iyada lagama hadlaayo ee arrin dabiiciya ah laga hadlayaa arrin dabiici ah baa laga hadlaya ta laga hadlay taayada way macna wala tahjur illa fil mas'alada darbiga iyo garaacista dumarka asal ahaan waa mas'alo mashruuca ah. laakiin waxay mashruuc tahay markii ay ka dhalanayso maslaxadii shareecadu ugu talagashay oo haweentu inay nushuuska iyo tamarudka iyo cisyaanka iyo amar diidada inay kaga soo noqonayso haddii faa'iidada ay ka dhalanayso markaasuu mashruuc yahay haddayna faa'iidadaasi ka imaanayninoo ka sii daraysa ama gurigu guriguba kusii dumahayo darbigu markaa mashruuc ma noqonayo saas iyo ta'diibka oo dhan baana noocaas ta'diibka iyo tacziirta masaalix baa loo jideeyey haddayna masaalixdii xaqiijinaynin markaasi mashruuc ma noqonaya ama mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa mashruuc ma noqonayo darbigana waxaa ka horeeya asaaliib kalaa ka horraysa oo wacdi baa ka horreeya waanaa ka horraysa caqal celin baa ka horraysa hijiraankan guriga lagaga hijiroonayaa ka horraysa asaaliibtaa kadib buu yimaadaa waana markaad u badinayso inay maslaxa ku dhalanayso garaacista macnaha ayib saas daraaddeed buu nebigu reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka iyaas ibni cabdillahi bni abi dubaab ayaa wuxuu yidhi rasuulku sal lay slam laa tadribuu laa tadribuu imaa allah war addoommada ilaahay ha garaacina dumarka garaacista ka daaya amarkaa markuu nebigu bixiyey sal lay waslam cumar baa u yimid markaasaa wuxuu yidhi dairna annisaau calaa aswaajihinna rasuul ilaahayow dumarkii raggoodii waa ku amartiideen yaan la garaacinba haddaad tidhi ushaasaanu ku maalayne haddaad ushii reebtay dumarkii dhiirrade oo la keri waa oo xero baxe saasuu ku yidhi markaasuu nebigu wuxu yhi sal lay wasalam ayib markaasuu nebigu farahasa fii darbihinna maadaama amar diidiya guryihii inay dumaan ba ay ka dhalatay wuxuu ruqseeyey marka ganaacistooda faataafa biaali rasuulilahi sal alay slam nisaaun kaiir raggii markii garaacistii loo idmay way ku kalax tageen dumarkii baa la tumay oo dhibaan yarayn baa ka dhashay gurigii nebigii guryihii nebiga iyo aalkiisii ayaa dumar fara badan oo socda baa guryihii soo turtumay oo yimid yashkuuna azwaajahunna dumarkoodii bay raggoodii bay ka sheeganayaan rasuul ilaahi nala garaac oo waxba nooma laabna oo eber baa nalaga dhigay waa dacwo ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam laqad taafa biaali muxammadin nisaa'un kaiirun yashkuuna aswaajahunna laysa ulaa'ika bikhiyaarikum buu nebigu sal lay slam yacni dumar badan baa guryahayga yimid oo raggooda ka sheeganaya ragga dumarkoodu ay ka sheeganayaanna akhyaartiinii ma aha buu nabigu sal lay slm raggaasi akhyaar ma ah hadalkaasu markii dambe nabigu jeediyey salawatu rabbi wasalamu caleyh abu daawuud iyo keyrkii waa soo saaray waana xadiis saxiix w marka nebigu waa reebay sal lay wasalam laakiin markii uu maslaxa ka dhalanaysa aayadduba say u fasaxday ayaa nebiguna u fasaxay markii mafsado iyo xadgudub iyo aargoosi iyo tashafi iyo loo isticmaalayana sharcan waa mamnuuc markaas sharcan waa mamnuuc saas macanaa ayib وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحوري تفضل شيخنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة والعفو مقام محمد الذي وعث ضربك ضوابط أي الشريعة كحدة وحا كمدة النبي صلى الله عليه وسلم مركو أمري أما أرقسي وحوري واضربوهن ضربا غير مبرح قرعستوا وإنينا لبقي سنين أنا لبقي سنين lafna jabinaynin jiirkana dhaawac u geysanaynin xataa goorti la ogolaado culimada qaarkood markay misaalinayaan waxay yidhahdaan marada fiideeda iyo muxuu ah cada yar iyo muxuun baa loogu dhufdhufan bay leeyihi stileti iyo ah, oo maxay tari waaye sooma tari waxay tari waxa waaye haweenta in la bureeyo oo la dilo oo la dhaawaco muhimaddu ma aha ee muhiimaddu waxa weeye haweenta in la dareensiiyo arrinta reerku inay halis gaadhay oy gacan gaadhay intaa inay dareento oo tatawurkii isbeddelka xaaladaada ku soo korodhay inay dareento unbaa loogu talagalay laakiin nabar iyo laf jabi iyo madaxa ka dakhar iyo maya taas maaha taasi waxa weye shaqo soomaali wey taas saas daraaddeed baa nebigu sal lla alay waslam xadiidka fi saxiixayn waxaa kusoo wuxuu yidhi laa yajlid axadukum imra'atahu jalda alcabdi midkiin yuusan haweentiisa jeedlin sida sida addoonka loo jeedlo kale uma yujaamicuhaa fii aakhiri alyowm haweentii sida addoonka aad u jeedashay ayaad maalinka gelinkeeda dambana la seexani cajiiba maaha war kolley ka maarmi maysid oo gogol baad ugu tegi doontahay hambayso oo tartiibso adaa iska leh waayo laakiin wixii haddaad ula dhaqantood sida dameerka u tunto kadibna aada gogol iyo hunguri ka raadsato wax isqabanaya maaha wey macnaha saas wey macnaha ayib manaafacaadkaaga marka tartiibso waay وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحول كانت وحي أهيد اليهود يهود وحي أهيد تقول متر هذا إذا قرتي أتى أو يمادو أما أوتغو الرجل لنك امرأة وحاسكس من دبورها حق الضنب في قبولها حبن كدحدي سأوغتغو يعني حق الضنبو كسو قليا oo kaga imaanaya laakiin meesha uu uga galmoonayo fii qubuuliha weeye waa xubinkeedii taranka saas maana min duburiha waa dhanka uu ka imaanayo fii qubuulihana waa xubinku meesha uu galayo xubinku meeshii loogu talagalay oo xubinkeedii abuu galaya way macna idaa goortii ataa uu yimaado alrajulu ninku imra'atahu xaaskiisa min duburiha xaggeeda dambe dhanka dambe ka soo galo fii qubuulihaa xubinkeeda tarankana uga galmoodo kaana wuxuu noqonayaaba yahuuddu dhihi jireen alwaladu ilmaha meeshaa ka ka uurgala sidaa ilmaha ku uurgalaayay wuxuu noqonayaa axwala mid ilwalliijiya mid il ilwalliijiyo isha yani yaraha aan miisaanayn oo dhinaca eegays baa la yidhaahdaa ah, meeshaa waxaa ka uurgeli doona <laughs> ilmo ishiisu dhinac ujeedo saasay yahuuddu dhihi jireen ayib waa waa iyagu ay rumaysnaayeen fa nazalad markaa waxaa soo degtay nisaa'ukum dumarkiinnu xarsun beer weeye lakum idinkay beer idin yihi ee fa'tuu taga xarsakum beertiinna annaa shi'tum si alla saad doontaan dhankaad doontaan iyo qaabkaad doontaan ugu taga wa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaa ayib wuxuu faa'iideynayaa qaabka ninku uu reerkiisa gogosha ugu galmoon karayo horta xubinka mooyaane meel kale loogama galboon karo gadaal waa nagii ka soo hadallay soo ma laakiin dhankeebuu ka marayaa ma gadaal ma horay taa iyadaa khiyaar baad leedahay w adiga ma xukunido laguma xadidin ayib xadiid baa aada u sii caddaynaya xadiidkaasi waxa waaye xadiidka abu daawuud uu soo saaray min xadiid ibni cabbaas wuxuu dhihi jiray ina bna cumar ina bna cumar wallahu yakfiru lahu awhama ibn cumar allah uu dambi dhaafay wuu ismoodsiiyey buu dhihi jiray markaas wuxuu sheegay qiso aayaddu ay ku soo degtay wuxuu yidhi reerkan la yiraahdo ree ansaareed waagii hore sanam bay caabudi jireen dad asnaam caabudo cawaamay iska ahay reer yahuudeedna way la dekanaayeen qoysas reer yahuudada madiine la deganaa yahuuduna ahlul bay ahaayeen asalkoodu وكانوا yarawna lahum fadlan calayhim fi lcilmi ansaari maadaama ayna kitaab haysanin هيسنين وري مدينه انت انصار كو جاهليدي وان ما دام اين كتاب هيسنين يهودنا اي كتاب هيستان inay xagga aqoontii cilmiga la dheer yihiin bay rumaysnaayeen carabtii reer madiina ah oo yahuuddu la dheertay saas daraadeed wax badanoo afcaasha reer yahuudeed ah bay qaadan jireen oo de ninkaad isleedahay aqoon iyo cilmi buu kula dheeriyay soo ku dayan mayse wax badan bay ka qaadan jireen oo kaga dayan jireen ayib wuxuu yidhi ahlulkitaabka waa yahuudde waxaa ka mid ahaa arrimahooda iyo dhaqankooda anlaa ya'tu nnisaaa ilaa calaa xarfin dumarka inaysan u galmoonin ilaa haweentu iyadoo dhinac dhinac u jiifta mooye qaab kale dumarka mayna ugu galmoon jirin iyadoo dhinac dhinac u jiifta wadalika astar maa takuunu lmar'a haweenaydu asturnaanta xaaladaha ugu asturnaan badan tahayna waa markay dhinac u jiifto saasay marka yeeli jireen ayagu ansaari marka dhaqankii bay qaateen maadaama yahuud ay sidaa ku arkeen aqoonna ay bidahayeen ayaguna dhaqankiibay ka qaateenoo dumarkooda dhinac dhinaca iyagoo u jiifa mooyaane si kale mayna gogosha ugu tegi jirta ayib markii taasi dhacday qureish oo maka ka soo hijrootay muhaajiriin baa magaaladii madiine wax ka soo degay oo nebiga la socday qaar ka soo hormaray meeshii markii la yimid qurayshna dhaqan bay lahaayeen markay maka joogaan gogasha dumarka markay wada joogaan dumarkooda qaabkaa qaab ka gadisan bay yay ula kulmi jireenoo ay muxuu ahaayey ay dantooda uga gudan jireen oo waxay ahaayeen buu leeyahay wa kaana hada alxayu min qurayshin yashraxuuna annisaaa sharxan munkaran wayataladadna wayataladdaduuna minhunna muqbilaatin wa mudbiraatin wa mustalqiyaat quraysh iyagu waxay lahaayeen dumarkay yay wari jireen sharxiddu waa shayga marka la kala dhigdhigo la waro ayib wadhid iyo kala dhigid munkar abay ah kala dhigi jireen dumarka markaasay dumarka ku raaxaysan jireen oo dantooda ka gudan jireen ayaga oo sii jeeda soo jeeda iyagoo qadaadka u jiifa intaba ah, niman farsamo ka farsamo badan bay ahayn reer madiina ayib marka sidaa laba dhaqan soo lama kala haysto dhaqanna waa madiina dhaqanna waa mako soo ma labadii dad baa isdhex yimid oo marka isla soo degay nin muhaajiriintii ka mid ah baa marka haweenay ree ansaareeda guursaday markuu guursaday baa gogoshii la isugu tegey markaasuu wuxuu damcay inuu sameeyo sidii ree maka ay samayn jireen hawshoodii buu la yimid markaasay diiday فأنكرت عليه ويكديتي ووحي كتري إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك بيتري وإلا فاجتنبني بيتري warniyo dhinac anaga u jiifaano hawsha qabsan jirnay ama sidii samee bay tiri ama iga fogow kactag bay ku tiri saas way macna xataa shariya amruhumaa ilaa arrinkoodii weynaadayba arrintii magaaladay gashay nebigay gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh reerkii inuu kala dhaqaaqo buu ku sugan yahayba haweentani dhaqankay ay aqoon jirtay bay rabaa isaguna dhaqanku aqoon jiray buu rabaa laysmaan dhaaf marka maxaa la samaynaya nebigay gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aayaddanuu marka rabbi soo dejiyey tabaaraka wa tacaala nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum ay muqbilaatin wa mudbiraatin wa mustalqiyaat wey marka saas macana iyagoo sii jeeda soo jeeda iyagoo qadaad u jiifa annaa shi'tum macnuhu saas waaye si alla sidii aad doontaan ood rabtaan way macna haweentii iyo dhaqankii reer Madiina Yahuud ka soo jeeday halkaasaa lagaga takhalusay ninku waa xor baa baliin marka maadaama xubinka aad isticmaalayso iyo meesha ka isticmaalayso ay tahay meeshii loogu talagalay oo xarsigii ah ayadu waxaa kale daliil u tahay xubinka taranka meel aan lahayn inaan laga isticmaali karin xubinka taranka hadduu ninku ka isticmaalayana qaab alla qaabkii isagu u rabo inuu isticmaali karo labada macno way faa'iideen macno waa kaa xadiisku kutusayo qisadu kutusayso amaa macnaha inaan xubinka taranka meelaan ahayn looga galmoon karin waxay aayaddu kugu tusaysaa nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarhakum xariga maxaa la yidhahda waa beerta soo ma haweenta xaggeebaa beer ah oo ilmuhu ku beermaa oo haddana ka soo baxa ya soo xubinka taranka maaha waa xubinka taranka meel kale miyaad ilmo ku beermi karaa oo beer intaad abuurka ku ridato kaaga soo baxa oo kaa kaaga dhasha miyuu noqon karaya ma noqon karo waay xarfakum marka waa makaanulwalad waa meesha ilmaha soo ma annaa shi'tumna waa qaabkaad rabto adiga qaabkaad jeceshahay waa ma la tahay marka ayaddu labadaa macno bay faa'idaynaysaa qisadaasi في سنن أبي داود بكسوغان تهي وانا صحيح حاكم يذهبي با صحيحي شيخ الباني نوى تحسيننا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم